بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويحرم على المحرم عشرة أشياء waxaa ka xaaraam ah ruuxa xajka iyo cumradu u xidhan yahay xaj ama cumra u xidhan tahay waxaa xaaraamka casharatu ashyaa'a toban shay baa xaaraamkaah yacni mar alla markuu xidho xajka ama cumrada uu xidho isla markaasaa waxaa xaaraan ka noqonaya waxyaalo badan oo inuu iska ilaaliya loo baahan yahay shayga ee xaaraanta ka ah wax weeye lubsu lmakhiid almakhiid waa marada la tolay oo jidhka xubnihiisa lagu tolay kaa xidhashadiisa ama dharka noocaasa xidhashadiisa ayaa u horeeya oo xaaraamka ah waa kaan soo marnay inay cibaaradu ku fiican tahay lubsulmuxiid badela almakhiid leanna waxaa la diidan yahay waa maro jidhka ku wareegaysa ama xubin ka mida ama jidhka ku wareegaysaoo gelaysa waa jidhku uu laakiin makhiidka la tolay haddii sidii go' ahaan loo isticmaalo ama qayd ahaan loo isticmaalo markaa wax dhiba ma leh maalan haddii macawiista beddelkaad dhex geli lahayd aada guntatoo kale u guntato sidii qaydoo kale ama sarwaalkaas sidii qaydoo kale u guntato ama go-ahaanba aad korka u saarato markaasi jidhkii ma gelin oo ma aha jidhka laguma toline yani makhiid wuu ku xaqiiqoobayaa makhiid waayah waa la tolay laakiin muxiid ma ah saas daraaddeed muxiidkaa ka fiican waan soo marnay ayib ka labaadee xaaraantaa waxa weeyaan wa taqtiyatu alra'si madaxa daboolidiisa oo min arajuli ninka ka ahaaday walwajhi iyo wejiga daboolidiisa oo min almar'ati haweenayda ka ahaaday ragga waxaan loo ogolayn hadduu xarman yahay inuu madaxa qariyo waxaa loo diidan yahay in lagu qariyana waa waxyaalaha madaxa lagu asturo sida qaalibka ah sida cumaamadaha koofiyadaha iyo wixii la mid a ah. ayib haddiise laakiin uu shay aan haaliban lagu asturin korka ka saaro sida maalan eh, dalaalnimadoo kale ambareelladoo kale dalladaan ka wadnaa dalladoo kale hadduu saaro ama shay uu ku qaado madaxoo kaleeto culus markaa lagama wado waxaa laga wadaa waxyaalaha madaxa astura ayb wakadalika haweenaydana inay yani waxa weye inay madaxa inay wejiga daboosho wejiga iyadana waxaa la mid ah labada kaf yani gacanta labadeeda yani kafkeeda hore yani macamuunta wixii ka koreeya ka horreeya kafkana iyagana dumarku ma dabooli karaan intaba xadiidka nebigaa ku yimi sal alla alay wasalam ayb wa tarjiilu shacri qodobka kalete isagana xaaraanta ka ah waxa weye ruuxa xarman tarjiilu shacri tinta shanlaynteeda ruuxu inuu tinta fidho ama uu shanleeyo ayb laba arrimoodba way u diidan yihiino bimacnaa inaad intaad salidayso ama subag mariso inaad shanlayso ama sidoodaba u shanlayso waxay u diidan yihiin marka koowaad waxay leeyihiin tasayun baa ku jira nooc isqurxinaa ku jirtay isdhaldhalaalin taana asal uma aha ruuxa xarmani ruuxa xarman waxa asal u ah bay leeyihiin ashacath inuu basaasan yahay sidaa xadiista ku imaanaysa marka isqurqurxintani munaasib maaha bay leeyihiin ta labaad waxay leeyihiin E, waxa weeye waxay keeni kartaa bay leeyihiin shallaysigu timihii inuu qaar gooyo way soo socotaa timaha goyntooda inaan la ogoleyn marka shallayntani timihii bay jari kartaa bay leeyihiin saas daraaddeed bay leeyihiin wa tarjiilu shacar ayib qaar culimmada sharaxday ka mida waxaa kami waxay leeyihiin waxay ku tawjiihinayaan oy leeyihiin waxay xaaraan yihiin timaha shallayntoodu markii uu ogaado ama melihiisu u badan yahay inay timuhu daadanayaan oo shanladu daadinayso haddii kale waxay leeyihiin way iska bannaananaysa ayib waxaa kaleeto qodobka xiga ah oo xaaraanka ah, muxrimka wa xalquhu iyo timaha xiiridooda shallayntu hadday xaaraan noqotay waxaa ka xig jira xiiriddiina waa ka sii jirta masalada shallaysiga waa ijtihaad madhabi ah oo nas diidahayoo hadda toosuma jiro ayib amaa xiiriddu iyadu ee qur-aankaa tilmaamay oo rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxillah madaxyadiinna ha xiirina ilaa ay xooluhu meeshii lagu gowracaya gaadhaan ayib waxay uga qiyaas qaadanayaan timaha madaxa xiiridooda oo iyagana ma bannaano ay leeyihiin timaha jidhka ku yaalloo dhan sooma aayaddu maxay tilmaantay laa taxliquu ru'uusakum sooma waa timaha madaxay aayaddu tilmaantay waxay leeyihin jidhka kale timaha ka baxana waa la midoo lama xiiri karo lamana gaabin karayo ayb wa taqliimu aladaafiri baa xaaraam ah cidiyaha guridooda ruuxu markuu xarman yahay inuu cidiyaha guro waxaa looga qiyaas qaadanayaa iyadana qiyaasan cala shacar bay leeyihin tintii aayaddu diiday in la gooyo bay ciddiduna la mid tahayoo iyadaasaan kala mid dhigaynaa uga qiyaas qaadanaynaa lama goyn karaylan iyadana macnaha ayib watiibu ayaa xaaraam ah yacni waxyaabaha udgoon cadar hadduu yahay barfuun hadduu yahay uunsi hadduu yahay wixii udgoon ku yimaadoo dhan saabuun ha noqdo krem ha noqdo eh, mxuu ahaay eh, cadar goonidiisa ha noqdo wahaa kada waiibu iibkaa iyo waxyaalaha udgoon wuxuu xaaraam ku yahay rag iyo dumarba ama jidhka ama dharka labadaba ah, dharkan loo marin karo jidhkan loo marin karayo manaa ayib wa qatlu saydi lanna xadiid baa si gooniya ugu soo aroortay ah, xadiid baa si gooniya ugu soo aroortay nebigu sal lla alay wasalam in uu eh, muxuu ahaayey eh, intuusan xarmanin ayuu tiibka iyo waxyaal udgoodmarsan jiray wixii intaa ka dambeeyana maya saas daraaddeed ninkii isaga oo xarman hashiisa ka dhacaya dhintay nebigu wuxuu uhi sal lla wasalam laa tuqaribuuhu tiiban wax udgoon ha u dhowaynina yacni markii la dhaqayoo la aasayey maxaa yeelay isagoo xarman buu dhintay isagoo xarman baa lasoo saaraya talbiyaysanaya wa qatlu saydi baa xaaraam ah ugaadha diliddeeda ayib ugaadha la diidan yahay in la dilo oo xaaraanta ka ah ruuxa xarman waa ugaadha beriga joogta midda badda maaha midda badda soo aayaddu ma sheegin uxilla lakum saydu اlbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum walisayaara yacnii midda baddu iyada waa xalaal oo ruuxa xarma waa u bannaanta laakiin midda xaaraamta waa ugaadha berriga joogta kow midda labaadna ugaadhaasi waa inay waxshi tahay ugaadha duurjoogta waa inay tahay midda magaalo joogtaa waa inaysan ahayn ta saddexaadna waxay leeyihiin waa inay tahay ogaadha hilibkeeda la cuno sida maalan eh, dameer farowga iyo eh, muxuu ahaayey eh, muxuuaha biciidka iyo goodirka iyo kuwaas waay wa qatlu saydi ayaa xaaraama ogaadha dilideeda qur-aankaa taas tilmaamayo suuratu lmaa'ida yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurum idinkoo xarman halaynina ugaadha hadilina ha ugaadhsanina axaadiista nabiguna sal alay wasalam way sii sharaxday way sii caddaysay wa caqdu nikaaxi waxaa xaaraana sidoo kale ruuxa xarman xaaraan ka ah caqdu nikaaxi guur guntidiisa inuu guur gunto oo xadhigga guurka uu xidho ayaa xaaraan ka ah ayib isagana xadiidka cumaan bnu cafaan baa ku sugan oo nebigu uri sal ly slm laa yankixu lmuxrimu walaa yunkax ruuxa xarman ma guuriyo loomana guuriyo yacni guurinta waxaa soo gelaya ama asagu ha guuriyo ama asagu ha guursadoo ha aqbalo ama wakiilnimo ha ku guuriyo ha ku aqbalo ama asaalo ha ku guuriyo ama ha ku aqbalo marna asagii baa guursanaya ama guurinayo toosa marna weligiibuu wakiil ka yahay ooma waa guursanayaa ama waa loo guurinaya wakaala loogu wakaalu wax ku guurinaya u aqbalaya nin maqan buu u aqbalayaa ama nin maqan buu gabadhiisa wakiilkayo guurinaya a intuba waa xaaraam ayib caqdu nikaax wuxuu caqdi u yidhi say tilmaamayaan caqdu nikaax wuxuu meesha ka saarayaa soo ceshiga a yacani haddii uu islaantiisa furay asaga oo xarman ma soo ceshan karaa ha wuu soo ceshan karaa lanna soo ceshigu waxay leeyihiin waa istidaama ee caqdi maaha ayib waxaa kaloo xaaraama walwau baa xaaraama ruuxu markuu xarman yahay waxaa kaloo xaaraan ka ah alwau galmada xaaraan ah ninka xarman xaju xidhan yahay ama cumro xaaraan buu ka yahay wakadalika xaaskana xaaraan buu ka yahay oo waxaa laga wadaa hadduu xataa ninku maago oo damco waa inay diido oo aysan isu dhiibin inuuba xooga mooye waalmubaasharatu ayaa iyaduna xaaraam ah almubaashara taataabashada bishahwatin shahwo lagu taataabto in haweenayda isagoo xarman uu taataabto oo uu shahwo u taataabto taabashadu haddayna shahwo ahaynba buu ka saaraya bishahwa hadday tahay shahwo la'aan maalan labada ruux maalan dana kalaa jidhkooda isu geeyey oo aan shahwo ahayn oo saasuu isu taataabtay taasuu meesha ka saaraya ayb waxaa la mid ah oo taataabashadaa la mida ah, alstimnaac in biyaha gacanta lagu soo saaro sigaysiga waxay dhahaan soomaalidu isaguna waa xaaraan markuu ruux xarman yahay waalmubaasharatu bishahwatin inuu ruuxu taataabto haweenayda ama xaaskiisa ama mid kale bishahwatin ku taataabto iyadana yani xaaraan waaye wa fii jamiici dalika buu yidhi kadib wuxuu halkan ka gudagelayaa tobankaa shay ee xaaraanta ah hadday ruuxii ka dhacaan ama qaar ka mida uu sameeyo maxaa ka dhalanaya axkaamta ka laasimaysa maxay tahay wa fii jamiici daalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ahaaday oo ka waajibaya alfidyatu fidya ka waajibaysa fidyada waxaa loo yaqaanaa waa khalad aad xajka ka gashay beddelka ka baxaya beddelka lagaa rabeed booskiisa gelinayso ayaa fidye la yidhaahda ayb wa fii jamiici dalika arrinkaa dhexdiisa waxa ahaaday oo ka waajibaya mid kasta waay mid kasta goonidiisa waxa uga waajibaya haddii aad ku dhacdood waxyaalaha muxaramaadka aad samayso alfidyatu baa waajibaysa ilaa caqda annikaaxi ilaa guurka guntidiisa mooye soo toban ma ahayn inta kale waxaa ka waajibaya fidyaa ka waajibaysa fidyada uu sharxi doonaa ayib laakiin guurka guntidiisa iyo wax guurintu iyadu waxay la dheer tahay fa innahu isagu caqdu nikaaxu laa yancaqidu maba guntamayo isagoo xoog gooniyuu leeyahy adoo xarmanoo xaj ama cumra ku xidhan tahay ayaad guursatay wax jira ma ah maba xidhmayaba ama waad guurisay gabadhaadii baad guurisay ama walaashaa wax guntamaya maaha ama nin baad u aqbashay wax soconaya maaha laa yancaqid maba guntamayaba taasuu macnaha taasuu la dheeriyay fa innahu isagu laa yancaqidu ma guntamayo wujuuduhu ka cadamihi waay walaa yufsiduhu xajka ma fasaadiyo ila alwad'u galmo mooye filfarji xubinka laga galmoodo xajka maxaa fasaadiya maxaa buriye waay xajka waxaa buriya hal qodob qodobkaasina waxa weeye waa galmo ragga iyo dumarka dhex marta meesha galmadu ka dhacdayna xubinka uu yahay farji marka la cabiro waxaa soo galaanu nidhi ya yani xubinka taranka iyo xagga dambeba way soo galaan saas waa sidaa marka halkaasoo galma ka dhacda ayaa soo ayaa jabisa xajka jabisay iyo cumradaba ruux isagoo xarman hadduu galmo sameeyo jaa yacni waa burayaa waa waxay leeyihin ku qaydayaan marka uu samaynayo xajku buraya waa inuu yahay qabla taxalluli اlأwal ha yani xalaaloobidda hore wixii ka horeeya hadduu galmada sameeyo xajku waa buraya wixii ka dambeeya maya way kala qaadayaan cumradase iyadu dhammaanteed waa wada buraysa leanna taxawul ulwal iyo mid damba ma kala laha ayib taxallul awalkii ka hore waxaa laga wadaa maalinta tobnaad acmaasha la sameeyo <coughs> saddex ka mid a hadduu ruuxu laba sameeyo laba ka mid a hadduu sameeyo waa xalaaloobaya shaaficiyadu say leeyihiin saddexdu waa jamrada tuurashadeed jamratulcaqaba iyo timaha xiirashadooda ama gaabsigooda iyo tawaafka a dabxigaa ku yaa madaahibta kale laakiin waxay leeyiin dawaafka saddexdaas mid laba ka mida markuu sameeyo ayuu xalaaloobiddii hore xalaaloobaya maxaa laga wadaa bimacnaa waxaan galmada dumarka ahayn baa xalaal u noqonaya wixii xaaraanka ka noqday oo dhan markaasay xalaal u noqonaya galmadu laakiin ayadu dawaafka in la sameeyo iyo sacigiisa ka dambeeya bay ku xidhantay ayb walaa yufsidu ma fasaadinayo ixraamka iyo xajka ama cumrada ila wau galmo weeye mooyaane oo filfarji farjiga laga galmoodo walaa yakhruju ma baxayo minhu ixraamkii xajkii ama cumradii u xidhnayd ka bixi maayo bilfasaadi fasaadid uu fasaaday ixraamkii uu fasaaday darteed uga bixi maayo muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa haddii isagoo xajkii u xidhan yahay ama cumradii uu galmo sameeyo soo ma fasaadin ya asagoo fasaaday oo cibaadadii ka fasaaday oy burtay buuna haddana ka dhex baxaynina wadanaya waa inaad dhammaystirto yajibu calayhi almudiyu fii faasidihi isagoo faasidaad dhammaystiri war waaba burtaye maxaad iigu lugoynaysaan waa ganaax dhammaystir saas weyaan waxay ka qaadanayaan wa atimu alxaja waalcumra xajka iyo cumrada dhammaystira itlaaqaasaannu ka qaadan bay dheh lama kala qaadin ka fasaaday iyo ka kale dhammaystiraa la yidhi ayib waa cibaadada keliya iyadoo fasaadsan la wadayo waayo salaadda maalan haddii adigoo salaada dhexeeda ku jira salaaddu kaa burto ma sii wadan karta ya maya waa inaad ka baxdo soo ma wakadalika soonkii hadduu kaa jabo allahumma yani waxa weye iyadana masaa'il ka mid ay ka soo reebaan saas daraaddeed xajka iyo cumrada hadday fasaadaan oy wad'i ku fasaadaan ama galmo waad dhammaystiri bay leeyihiin oo waad wadi ayib ilaa aad dhammaystirto waman faatahu ruuxii uu ka tago alwuquufu istaagid bicarafata carafa la istaago taxallala wuu xalaaloobayaa bicamali cumratin cumro samaynteeduu ku xalaaloobayaa ayb waxaynu soo sheegnay arkaanta iyo tiirarka xajka inay ka mid tahay alwuquuf bicarafa soo ma carafa istaaggeeda ayib carafa istaaggeedii baad soo gaari weyday intaa jidka kusoo jirtay baa wakhtigeedii baxay waad ka soo gaari weyday maxaa la samaynaya wakhtiga carafa waan soo sheegnay sooma wuquufu carafa wakhtigeedu waa ya xaggee ka bilowda ya bacda zawaal oo maalinta sagaalaad ilaa hmm? ilaa habeenkii waa jiraya ilaa maalinka ciiddee tobnaad waagu ka baryayo salaada subax wakhtigeeda laga gaadhayo habeenkaasoo dhan wuquufu carafa waa jiraa marka maalintii sagaalaad waad soo gaarhi weyday habeenkii ka dambeeyeyna carafa waad soo gaarhi weyday inta dhexda kusoo jirtay baa wakhtigaasii dhammaaday wuquufkii carafa waa ku dhaafay marka hadduu i dhaafay waaban soo xidhaye oo waan xarmanahaye maxaa xal ah haddii carafa ku dhaaftay xaj ku dhaaf soo maa marka maxaa xal ah waay xalku waxa weeyaan taxallala wuu xalaaloobayaa marka bicamali cumratin cumro samaynteedu ku xalaaloobaya xajkii ku dhaafiya intaad iska soo noqoto waxaad samaysaa cumraad samayn waa dawaafi beytka kadibna sacyigii baad la imaan kadibna timahaad xiran ama gaabsan saasaad ku xalaaloobi wabilahi towfiiq xajkiilan kaa tegiy ayib aahaar badan oo saxaabadaa ku sugan sababtu uu kaaga tegay xajkaasee wuquufka carafa kugu dhaafay ama cudurdaar halhaw ama halahaanin waa isku mid macnaha wa calayhi korkiisa waxa ahaaday markaad cumro intaad samayso saa ku xalaalowdo calayhi korkiisa waxa ahaaday alqadaa'u gudid xajkaas uu soo gaari waayey carafadiisa ruknigii ka tegey wabitaali xajku sidaa ku dhaafay cumrona uu kaga xalaaloobay xajkaa waxaa laga rabaa inuu dib ka gudo calayhi alqada gudid baa korkiisa yacnii inuu sanadka soo socda soo laabto oo xaj ka yimaado xataa xajkii uu ku jirayba sunnaha ahaado hadduu kii islaamku ka rabayee waajibkaa uu yahay kaa waaba iska cad yahayba oo waa laga rabaa soo maa laakiin xataa hadduu xajkiisu sunno ahaa oo uu ka soo gaari waayey oo sidaa cumro ugu beddelay xajka waxaa laga rabaa inuu gadaal haddana ka gudo oo uu gadaal kala yimaado laazim bay ku noqon waa ku waajibaysaa macnaha wa calayhi alqadaa'u gudid baa korkiisaa si deg deg sanadka xiga waa inuu gudo xajkaasi ama farad ha ahaado ama nafli ha ahaado walhadyu hadyina korkiisuu ahaaday calayhi alqadaa'u baa ah gudid inuu gudo walhadyu iyo hadyi ayb hadigaasi yani waxa weeye kadami tamatuc sida muxuu ahaaye dhiigga tamatuca ka laazimo kale hal neef waay maanaa hal neef ayaa ku laazimay waa inuu cumraysto neef xoola ana qalo oo ari u yar yahay kadibna sanadka xiga waa inuu soo xajiyo sidaas wey waman taraka ruuxii ka taga waxaan soo marnay xajka saddex shay arkaan iyo waajibaad iyo sunan soo uma qaybin mid walbaba haddii laga tago wixii ka waajibayay buu hadda inoo sheegaya waman taraka ruuxii ka taga ruknan tiir ka taga tiirarka xajka ka mid a lam yaxilla kama xalaaloobayo kama baxayo min ixraamihi xarmanaantiisa ka bixi maayo xataa ya'tiya ilaa uu la yimaado bihi isaga tiirka tiirarka ka mid a wax bedeli karaoo booskiisa la gelin kara ma jiree ruuxu kama xalaaloobi karo ilaa uu isagii la yimaado kama bixi karo mana xalaaloobayo ilaa uu la yimaado ayib shaygii uu ka tegey waa inuu la yimaado ruknigii uu ka tegey waa inuu la yimaado hadduu yahay arkaanta wakhtiga leh oo uu dhaafo asaga xajkii dhaaf soo ma laakiin arkaan waxaa jirta aan wakhti lahaynoo xilli kasta uu la imaan karayo ah, ayb sida dawaafka oo kale say qabaan macnaha shaaficiyadu dawaafka iyo sacyiga iyo xalqiga iyo waxay leeyihiin wakhti ma lehe hadduu xataa ka tago gadaal buu kala imaan karaya ilaa uu isagii la yimaado wax booskiisa geli kara male rukniga macnaha waa in isagii la helo waman taraka ruuxii ka taga waajiban waajib ka tagana lazimahu waxaa ku laazimaya addamu dhiig baa ku waajibaya ah, dhiig hadduu ku yidhaahdo bimacnaa waa xoolo la qalo waa neef adhyaa u yar neef adhya neef geela neef lo-a ka badan wahaa kada ayb waman taraka ruuxii ka taga sunnatan sunno ka tagana lam yalzamhu kuma laasimayo bitarkihaa ka tegiddeeda uu sunnadaa ka tegay shay-un shay ku waajibi maayo ka tegiddaas sababteeda hal shay oo ku waajibaya ma jiro ajir dheeraada unbuu waayaya laakiin xajkiisii waa asaxayaa wax ku laazimayana ma jiro sidaas way macana faslun wadimaau alwaajibatu fi lixraami hamsatu ashyaa halkan wuxuu ka guda galay xoolaha la qalo xajka dhexdiisa ixraamka ruuxu markuu xarmado ama xaj ha xarmado ama cumro ha xarmado ya soomaynaan dhowr goor soo marin dhiig baa waajibaya dhiig baa waajibaya dhiig baa waajibaya soo ma dhiigaga waajibaaye dhiiggas waxaa laga wadaa xoolihii la qalaya waay mar walba saa ula soco xoolaha la qalo ee la qalo ruuxu markuu xarman yahay ka dhasha iyo acmaashiisa ka dhashaay waa intee waaye xoolahaasuu marka say kale yihiin inoo faahfaahinaya waddimaa'u dhiigaga alwaajibatu ee waajibaya filixraami xarmashada ka waajibayaay khamsatu ashyaaa waa shan shay xarmashada dhiigagas ku yimaada ee sabab ay u noqoto waa shan shay ayib waxay isugu imaanaysaa ama shay lagu amray baad ka tagtay ama shay lagaa reebay baad samaysay taun bay ka dhalan adoo xarman baad wixii lagaa rabay inaad samayso qaar ka mida ka tagtay ama wixii iska ilaali lagu yidhi markaad xarman tahay baad qaar ka mida samaysay markaas dhiig baa waajibaya ayib hamsatu ashyaa axaduhaa midka hore waxa weeye addamu dhiigga alwaajibu ee waajibaya bitarki nusukin cibaado ka tegitaankeeda cibaado cibaadaadkii ka mida inaad samayso loo baahnaa ayaad ka tagtay oo maxay ah markaa arkaantiiyo maya mise waajibaadkii ya waajibaadkii soo ma leanna arkaanta dhiig ma galo booskooda soo ma nusug waa cibaadadii waay wuxuun cibaadadii ka mida oo lagu amray inaad ka tagto bitarki nusukin ayuu dhiiggu ku waajibaa ka koobaad waay wahuwa dhiigga noocaa ku waajibay waajibaad ka tagtay ka waajibaayey cala tartiibi tartiib buu ahaaday sidan aan u sheegaynaa loo kala dambaysiinaya tartiibtan soo socoto iyo sidan hadda u sheegi doono yaa laysugu xijinayaa wa ayib wa huwa kaasi cala tartiibi xaal uu yahay kala dambaysiin iyo kala tartiibin korkeeda xaal uu yahay shaatun waa neef adhi ah saas yacni neef adhiyaa waajibaya marka hore ayib shaatun waa neef adhiya waajibaadkii baa dib ugu noqoni soo maa ramyuljimaar baa ka mid ahaa xalqigii buu ku daray muxuua ixraam min albiiqaat buu ku daray kuwaasoo dhan waa fain lam yajid hadduusan helin neefkii adhigaa hadduusan helin ama neefkiibuuba waayeyba ya ama ma ahee neefkii wuu helaye lacagtuu ku iibsan lahaa buu waayay ama neefkii waa la helay lacagna waa haystaa ee qiimihii sicir suuquba ka badan yahayba waa la qaaliyeeyey waa kari lahay maxaa samay markaa fain lam yajid hadduusan helin fa siyaamu cashrati ayaam waxaa korkiisa ah fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday siyaamu cashrati ayaam toban beri soonkoodaa korkiisa waa inuu beddelkii neefka adhiga ah uu soomo toban beri ayib tobanka beri waa qaybsan yihiine alaatin siyaamu alaatin saddex beri soonkood filxaji xajka dhexooda uu ku soomo wa sabcatin toddobana idaa goortii buu soomi rajaca uu laabto ilaa ahlihi ahalkiisa uu laabto wa siyaami sabcatin waa toddoba soonkood idaa goortii rajaca uu laabto ilaa ahlihi ahalkiisa uu laabto ayib saddexda xajka lagu soomayo waa inuu soomo xarmashada kadib xajka xidhashadiisa ama cumrada xidhashadeeda kadib waa in uu soonkaasi dhaco saddexda xaramka lagu soomayo ayib laakiin dhiigga la qalayo isagu waxay leeyihiin xarmashada waa ka hormari karaa waase in xaramka lagu qalo saan u tegi doonno waaani ka labaadi waxa weeye dhiigga labaad dhiiggaas hore waa mid ka laasimay cibaado laga tegay oo wixii laysaga baahnaa waani dhiigga labaadna addamu waa dhiigga alwaajibu ee ka waajibay bilxalqi xiiri timaha la xiiro watarafuhi iyo iska raaxaysi tarafuha xoogaa waa inuu ruuxu iska iska maaratay damaashaado oo muxuu ahay isqurqurxin iyo awsaakhdu iska zuuliya iyo tarafuha macnaha tarafuhaasi waxaa laga wadaa bimacnaa waxyaalihii la yidhi ha u dhowaanin maalan dhiibka waxyaalaha udgoonoo kale ciddiyihii inuu xiiroo kale wahaakada waxyaalaha tarafuha hadduu sameeyo timihii xiir ama waxyaalihii kaleetee la diiday uu sameeyo oo ay ka mid tahay ciddiyaha goyntooda wa huwa ha waddamu lwaajibu midka dhiigga waajibay bilxalqi waltarfiih waltarafuh wa huwa isagu cala takhyiiri xaal uu ahaaday yacni khiyaargelin isagoo ah shaatun waay bimacnaa wax weeyaan dhiiggii hore muxuu ahaa cala atartiib kanna waa cala atakhyiir takhyiirka maxaa laga wadaa bimacnaa saddexdan arrimahan lagu siin doono ayaad kala doorani yaa adigu kaa doonto qaado khiyaar baad u leedahay waa khiyaargelin tartiibkana waxaa laga wadaa khiyaar ma lihide ta hore baad ku hormari ta labaad waxay imaani ta hore markaad weydo mid saddexaad hadday jirto ta labaad markaad weydaa laguu oggolaanayaa tartiibka saasaa la yidhahda takhyiirkana wax wey saddexaad arrimoodba waa kuu siman yihiino kaa doonto ka qaado kaa doonto hormari kaa doonto dibdhig sidaa doonto yeelwe maanaa wa huwa isagu cala takhyiiri khiyaargelin korkeed xaaluu ahaaday shaatun waa neef adhiah neef adhiyaa waajibaya ruuxii timihiisa xiira ama cidiyaha gura ama diib isticmaala wahaakada shaatun neef adhi ahaaday ow amase sawmu alaaati ayaam mise saddex beri soonkood baa korkiisa waa ikhtiyaar waa aw amase atasaduqu sadaqaysi bialaaati aasucin saddex suus inuu sadaqaysto calaa sittati masaakiina lix miskiin korkooda ku sadaqaysto saddexda arrimoodood khiyaar u leedahay wax way neef adhiga inaad qasho kow waxaa kaloo khiyaar aad u leedahay inaad saddex beri soonto inay isku xiigaan shardi maaha khiyaarka saddexaad iyo optionka saddexaad ee kuu furan waxa weeye inaad sadaqaysato saddex suus oo raashin ah asucu waa jamcu saac saddex suus oo raashin ah bimacnaa waa kaan soo sheegnay saaca waan soo barannay sooma saaca qiyaastiisa waan soo ah, barannay laba kiiliya waxoogaa wa marka saddex saac oo raashiinaad sadaqaysan waxaadna u qaybinaysaa lix miskiin miskiinkiiba wuxuu helayaa ah, nisfu saac ah, suus niski ayaad miskiin kasta siinaysa lixdaa miskiin oo maala noqonaya kiile iyo waxoogaa kiile iyo wax yar buu miskiin kasta qaadanaya saddexdaa shay inaad samayso khiyaar baad u leeda marka ya saddexdaa shay kaa doonto qaado ama raashiinka bixi ama neefka qal ama saddexda berisoon khiyaar baad u leeda waaliu dhiigga saddexaadee waajibaya waxa weeye addamu dhiigga alwaajibu ee waajibay biixsaarin ku waajibaya biixsaarin diiddo laguu diiday camalkii gudashadiisa waa lagu hor istaagay waa lagu manciyey markaad xajkii xidhatay ayaaba dhexda aad sii socoto baa lagu hor istaagay cadow baa ku hor istaagay xabsi baad gashay waad jiratay camalkii baad samayn kari weyday maqaadiir kaa xoog badan baa ku hor istaagtay ixsaar baa laydha markaa sidaasoo kale haddii camalka gudashadiisa lagugu diido xarmasho kadib markaad soo xarmato kadib waay ayaa wuxuun kuu diideenoo kaa hor istaageen markaasna dhiig baa waajibay ruuxii sidaa aha waxbaa ku waajibay addamu alwaajibu bilixsaari waay yacni waxa weye diiddada laysu diida camalka gudashadiisa dhiigga ku waajibo waaye ayib fa markaa waa xalaaloobaya meesha lagugu hor istaagay eed ka socon weyday halkaasaad ku xalaaloobi wayuhdii wuuna hadiyeynayaa shaata neef aryana waa hadiyeynaya ayib yaani waxaa lagaa rabaa markii sidaasoo kale lagu horistaago ama xabsi baad gashay sida hadda dhacdoo kale yani mar badan xujada waxa laga yaaba ruux intuu xajkii xidho markuu eerboodka ka dego inba xabsi la geliyaba ama isagoo xarmanoo meelaha xaramka wareegay inta la qabtaa dhici karta in xabsi galo ama socodkaa socota dhici karta inba lagu diidaba waadna xidhanta xarmanta maxaad samaynay markaa meeshaasaad ku xalaaloobi neefna waad qali hadyi baad bixinaysa ayib uu neef adya u yaryahayna waad qali waad iska soo noqoni marka ayib waraabicu dhiigga saddexaadi waxa weeye dhiigga saddexaad nooca saddexaadee dhiigga waraabicu nooca afraadee nooca afraadee dhiiggaee waajiba waxa weeye addamu dhiigga alwaajibu ee waajiba biqatli saydi ugaadha dilkeeda ku waajiba adoo xarman haddaad ugaadh disho dhiig baa taana ka waajibay ayib ugaadhaasi waa tii aan soo sheegno waa ugaadha hilibkeeda la cuno e berrigana ku nool isla markaana duurjoogta ah oon ahliga ahayn ayib wa huwa dhiiggaasi cala atakyiiri xaaluu khiyaargelin korkeeda ahaaday dhiiggaasi khiyaargelin korkeeda xaaluu ahaaday oo aad kala dooranayso in kaana hadduu yahay xaaladuu leeyahay marka xaaladuu leeyahay xaaladii buu kala qaadqaadaya saddex arrimood baa loo kala qaadi saddexdaana khiyaar baad u leedahay ayb in kaana hadduu yahay asaydu ugaadha aad dishay mimaa lahu milun mid leh wax isaga oo kale ah miliga waxaa laga wadaa ugaadha waxay u qaybsantaa mid xoolaha noolee la dhaqdo wax la-eg ama iyada ku dhow laga helayo waxaa la yidhaahdaa waa saydun lahu milun xoolihii noolaa loodii iyo geeliiyo arigii baa waxaa laga helayaa nooc ay isshabahaan ama isku dhow yihiin xagga maalan jirmiga iyo jirka iyo saa dhankaa marka laga fiiriyo xayawaanaadka qaarkood iyo ugaadha qaarkeedna ma laha xoolaha nool wax shabaha ama lagu shabihi karo ama iskeenayaan laga heli maayo ugaadha noocaasana waxaa la yidhaahdaa mili ma leh labadooda marka waa la kala qaaday ugaadha aad dishay ma tii miliga lahaydbaa mise tii miliga lahayd ma aha tii buu ku kala qaadaya ayb in kaana hadduu yahay buu ku yidhi asaydu ugaadha mima lahu milun mid kuleh xoolaha noole la dhaqdo kule milun mid isagoo kalea ah kuleh ahraja wuu bixinayaa marka almila kii isagoo kale ahaa oo min annacami xoolaha la dhaqda ah ugaadha aad dishay midda u dhigantee xoolaha nool ee la dhaqda ah ayaad markaa bixinaysaa ayib waxaana uad ku sadaqaysanaysaa waad qalaysaa macnaa neefkaa intaad qasho baad masaakiinta xaramka ku sadaqaysanaysaa ayib maalan yani tusaalayaal maalan haddaan tusaale ka bixinoo kale haddii maalan aad disho ugaadha aada dishay ay gorayo tahay gorayadu maxaa u dhigma geel baa u dhig ah. neef geelaad qali markaa maalan hadday tahay baqarulwaxshi aw ximaarulwaxshi baqarulwaxshigu waa biciidka ximaaru ximaarulwaxshiguna waa dabeer farowga kaana maxaa ka baxa maxaa u dhigma loodaa u dhiganta neef loha laga bixinayo maalan bahashan la yidhahda garanuugta iyo dabataagta iyo ya ayadana maxaa u dhigma adhi baa u dhigma neef adhi ah. bakaylahana waxar baa u dhiganta soo maha wahaakada marka lahu milun baan leenahay waa midda qur-aanku cabirayo allah tabaaraka wa tacaala uu ka cabiray waman qatalahu minkum mutacamidan fajazaa'un milu maa qatala min annacam milu maa qatala min annacam yacni ugaadha uu dilay wixii xoolaha uga dhigma ayaa korkiisa uu bixinaya taa waa mido hadday ugaadhu mili leedahay wa aw amase qawamahu wuu qiimaynaya ayib muxuu qiimaynayaa buu qiimaynayaa soo ma inaad neefkii geel ahaa ama neefkii lo ama neefkii adhigaa laf ahaantiisa bixiso ood gowracdo oo aad masaakiinta siiso xaramka waa midda koobaado waad heli kartaa khiyaarka labaadi muxuu yahay aw qawamahu ama wuu qiimaynayaa neefkiibaad qiimayn neefkii geel ahaa ama neefkii looda ama neefka adhigae ugaadhaad dishay ka waajibay yaad suuqa ka qiimaynaysaa waxaad leedahay maanta intee buu joogaa waxaa lagu yidhi neefka geel ah wuxuu joogaa toddobaatan kun ya maxaad samaynaas marka qawamahu waa qiimaynaya qiimayntii baa usoo baxday washtaraa wuu iibinayaa biqiimatii qiimihiisii qiimihii usoo baxay wuxuu ku iiminayaa طacaaman cuntuu ku iibinaya watasadaqa bihi cuntadaasna waa sadaqaysanaya waa khiyaarka labaad waa waxaa kuu furan inaadan geel iyo ari qaline intaad geelii ama wixii kugu waajibay qiimayso lacagta kuu soo baxda inaad raashiin ku iibiso raashiinkaana inaad masaakiinta xaramka u qaybiso taana waa khiyaarka labaad aw amase waa khiyaarka saddexaad eh saama wuu soomayaa can kulli muddin mud kasta xaggiisa yowman maalin buu ka soomaya waa takhyiir ma yacani cuntadii aad qiimaysay kuu soo baxday maalan waxaa soo baxday cuntada lagugu leeyahay inay tahay eh, maalan eh, eh, labaatan kiilo labaatanka kiile lagugu yeeshay waxaad u baddashaa mudmud ka dhig ya ama waxaa ka fudud labaatan saacba ka soo qaada saaciiba waa imise mud baan nidhi ya saaciiba waa afar mud ya soo ma labaatan saac baa kugu waajibtay mudmud u qaybi meeqa mud waay ya afar labaatan ku dhuf waa siddeetan mud waay maxaa lagaa rabaa inaad soonto marka siddeetan maalmood baad soomi can kulli saacin can kulli muddin yowman saas way macanaha cuntadii kuu soo baxday inaad qaybisana waad heli kartaa intaad mudmudayso mud walba inaad maalin ka soontana waad heli kartaa ya dadka dee khiyaaraad baa la siinaya ninba waxbaa u fudude soo ma nin xoolaa u fudud nin cuntaa u fudud mid waaba iska miskiinoo soom baa u fudud adiga khiyaarkaad kii fudaado qaado wey macanaha ayb wain kaana hadduu yahay asaydu taasi waa hadday ugaadhu tahay ugaadh mili leh wain kaana hadduu yahay asaydu ugaadhu mima laa mila lahu waxaan miliba lahayn wax la midaba ama u dhigbaba xoolaha nool lagama hayo ayib ahraja wuu bixinayaa biqiimatihi qiimihiisuu bixinayaa acaaman oo cunto ah waa la qiimaynayaa ugaadhaas ugaadhaasi waa la qiimeynayaa oo waxaa lagu qiimaynayaa suuqaa laga qiimayn maxay goyn kartaa maxaa lagu iibsan karaa maxaa muxuu ahay qiimaheedu noqon karaa kadibna cuntuu ku iibinayaa qiimihii qiimihii lacagtii ka soo baxday qiimaynta ayuu cunto ku iibinaya ayib kadibna masaakiintuu ku sadaqaysanaya aw amase saama wuu soomayaa can kulli muddin mud kasta xaggiisa wuxuu ka soomayaa iyo beddelkiisa yowman maalin buu soomaya mise mudmud intuu u qaybiyo buu mud kasta maalin ka soomaya ayib labadaa khiyaar buu isaguna haystaa ugaadho hadday tahay midaan mili lahayn laba khiyaar buu leeyahy waa qiimaynaya horta inuu cunto bixiyo iyo inuu badelkii soonka geliyo badelkeeda soon geliyo intaba waa heli karaa waalkhaamisu dhiigga shanaad nooca shanaad ee dhiigga ah addamu waa dhiigga alwaajibu ee waajiba bilwad'i galmada ku waajiba yacni ninkii isagoo xarman ayuu galma sameeyey soomaynaan soo sheegin inuu dhiig ku waajibayo ya soo sheegna ayib dhiigga ku waajibay noocee way isagana dabcan dhiiggii xajkiisii waa fasaaday baan soo sheegnay sooma isagoo xajkiisii fasaaday baa waxaa laga rabaa inuu xajkiina dhammaystiro dhiigna bixiyo dhiiguu bixinayo noocee way marka addamu dhiigga alwaajib ee waajibkaa bilwaci galmada waajibka ku noqonaya wa huwa dhiiggaasina cala tartiibi xaal uu yahay tartiibin takhyiir maaha waa tartiibino sida hadda aan u sheegi doonan isugu xijin doonno ayaad u kala hormarinaysa wa huwa cala tartiibi xaal uu yahay badanatun waa neef geel ah neef geelaa kugu waajibaya kow ayib waxay leeyihiin madhabka shaaficigu neefkaa geela ah wuxuu ku waajibayaabay leeyihiin ninka keliya haweenaydii hawsha ka qayb qaadatay ayada waxba laguma lahay leeyihiin ayada haweenayd waxba laguma leh mas'ale kaleo taasoo kale aan soo marnay xaggay ahayd ya soonkii soma soonkiina waxay dheheen ninkii soonkiisa maalin ramadaana xaaska ku jabiyey ayadiina soonka ka jabiyey isaga baa laga rabaa kafaarada iyada kafaara laguma leh somaale ayb fain lam yajidaha hadduusan helin neefkii geela ahaa fabaqaratu neef neef lo-a baa markaa waajib ku ah fain lam yajidha hadduusan helin neefkii lo-da ahaa fa sabcun toddoba ayaa waajib ku ah oo min alhanami adhiga ah toddoba neef oo adhi ah baa markaa laga rabaa ayb fain lam yajidhaa hadduusan helin toddobadii neefee adhig ahayd iyadiina waaba qawama markaa wuu qiimaynayaa albadanata neefkii geelaa buu qiimaynayaa washtaraa wuu iibinayaa biqiimatiha qiimaheedii buu طacaaman cunto ku iibinaya tasadaqa wuuna sadaqaysanayaa bihi isaga ayb fain lam yajid hadduusan helin maxay fain lam yajid hadduusan helin cuntadiiba ayb saama markaa waa soomayaa can kulli muddin mid kasta xaggiisa yowman maalin buu ka soomaya soo inta laysu dabadhiga maareysa laakiin takhyiir ma ahe waa waa tartiib tan hadduu waayo unbuu ta kala qaadan tan hadduu waayo unbuu ta kala qaadanaya sidaas weyaan walaa yujzi'uhu ma gudayo alhadyu hadyigii wala alicaamu iyo bixintii ilaa bilxarami xaramka mooye meel kale kuma gudayso halkaa wuxuu tilmaamay meel kasta oon hadyi soo sheegnay xoolo la qalayo soo sheegnay ama cunto la bixinayo masaakiin la siinayo aan soo sheegnay meesha cuntadaa lagu bixinayo ama xoolaha lagu qalayo waa un xaramka saas way macanaa meel kale haddaad ku qasho aday ku jirta adeer meesha xoolaha lagu qalayo maxillahu waa meesha qaliinkoodu uu xalaal ku noqdo waa xaramka in la geeyo halkaasaa lagu qali ayib meel kale kuma gudayaan walaa yujzi'uhu ma gudayo alhadyu hadyigii walaliطcaamu iyo quudintii doona ilaa bilxarami xaramanka mooye xataa hadduu soo tegey waa inuu diro oo halkaas xoolihii lagu qalo ama xuntadii lagu bixiyo wayujzi'uhu waxaa u gudaya an yasuuma inuu soomo xayu shaaa meeshuu doono inuu ku soomo ayada way u gudaysaa maxaa laga wadaa soo marna dhihin meelana soom baa lasoo sheegay soo ma meelana cuntaa lasoo sheegay meelana xoolo la qalayaa lasoo sheegay xoolaha iyo cuntadu waa xaramka laakiin soonka xaramka inaad ku soontana waad heli kartaa in aad meel kale ku soontana waad heli kartaa saas way macanaa xayu shaa meeshuu doono oo ama xilligaa ama xaramka hal arrin baa laga soo reebayaayo oo soonka ka mida oo uusan tilmaamin soo ma halkan inuugu sheegay waa tee yah waa saddexdii beri e tamatuca ama qiraanka ah. alaaatun fi lxaji soo maaha kuwaa iyagoo in xaramka lagu soomo ayb walaa yajuusu ma bannaana buu yidhi qatlu saydi alxaram xaramka ugaadhiisa in la dilo ama la laayo ma bannaana walaa qaطcu shajarihi iyo geedihiisa in la gooyo toona ma bannaana xaramkaasi waxaa soo gudagelaya xaramka makiga iyo midka madaniga labadaba xaramka makiga ah taxriimkiisa waa horeeyey horay uu ahaa laakiin xaramka madaniga nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ayaa eh, sabab u ah marka ugaadha xaramka dhex joogta layntoodu ma bannaana in la laayo in la dilo in la ugaadhsado xukunkaasi u yaallaa ama xalaal ahow ama xarmanow ugaadha xaramka lama taaban karo ayb waxaa kaleeto aan bannaanayn walaa qaطcu shajarihi xaramka geedaha ku yaallana lama goyn karo lama fujin karo lamana jari karayo waa geedahee waa geedaha bini aadamku uu beerto ee midhaha ka goosto waxaan ahayn bini aadamku kuwa uu beertay midhaha ka goosto asagaa beeray isagaana khiyaarulaho uu goyn karaa soo ma laakiin geedaha abiicigee baxa kuwaasaan la goyn karaynin xaramka wuxuu yidhi walmuxillu midka xalaasha ah walmuxrimu iyo midka xarmanna fii dalika arrinkaa dhexdiisa sawaaun waa ku siman yihi haddaad xalaal tahay haddaad xarman tahayba waa isku midoo geedaha iyo ugaadha xaramku xaaraan bay kaa yihiin xataa haddaad xalaal tahay macna laakiin wixii xaramka ka baxsan iyadu dhib male ayb damaanidda la damaanaya lafteeda yani yani muxrimka iyo muxilka labaduba waa ka simaya ayb xaramka waxaa ku jira meelahan la marmaro wixii ka sokeeya musdelifa musdelifa iyo wixii ka sokeeya baa xaram ah haddii carafo la galo carafa xaramka way ka baxsanta wabitaali geedaheeda waa la goyn karaa maalin baan aniga khatar ku galay oo laydili gaadhay maalin xajajka ka mid ayaan eh, carafa annagoo dhex joognaa waxaan u baahday caday baan u baahday marka meel la tuban yahay oo musqulaha inta badan waa xidhiidhi musqulaha saf lagu jiro yaan geed oo muxuu ahaayey meesha ku yaallay baan caday ka goostay dadkii meesha joogay unbaa hal mar hal mar yaa waxaa lay muxuu ahaay waru kaadiye war saas ma ah. marka waa jahliga xataa wadaadda la socdaaba dagaalka qaybka war miyayna meeshu ahayn muxuu ahaay soo carafo maah soo xaramkii kama baxsana geedkeedu goormuu xaaraam noqday maya meesha waa khaldanta marka yani waxa wey wixii ka baxsan xaramka geedihiisa waa la goyn karaa ama bini aadan ha beerto ama yani sidooda ha u baxaan laakiin wixii xaramka gudihiisa way waxaan la ogolayn صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم رب هذه دعوة السلام والصلاة القائمة آت محمد والصلاة الفضيلة العظمى محمد وجعل nabigu sal lay wasalam markuu ka reebay geedaha xaramka inay gooyaan cabaas ibnu cabdilmualib nebiga adeerkiibaa wuxuu ka codsaday rasuulka ilaahay ow idkhirka nooga soo reeb idkhirku waa nabaad ka mida caws oo kale ah oo ka baxa maka kaa nooga sarreeb maxaa kaa waa u baahannahayo dadka tumaallada ahee yaani birta tuma yaa u baahan guryahana waa loogu baahanyao saanqaafahaan korkaa laga saaraa guryaha marka isaga kama maarane noo soo reeb nabigu wuxu yidhi sal ly wasalam kaa waa laydiin daayay ila alidkhira ayb kitaabu lbuyuuci wahayriha min almucaamalaat wuxuu kitaab u yahay iibiyaalkii iyo wixii iibiyaalkaan ahayn oo mucaamalaadkii kale ah halkaa waxaynu kusoo gebagabaynay oon kaga soo baxnay qaybtii cibaadaadka taqriiban waana kitaabka niskii buu ku dhoweeyey ah, kitaabka niskii cibaadaad buu ka dhigay wax ku dhow walbuyuucu buu yidhi sheekhu beecuu ka bilaabi beecu waa mucaamalaadka ilaa nikaax ayb walbuyuucu beeciyaalku alaaatu ashyaa waa saddex shay yacni buyuucda waxyaalaha la iibiiyo qaabka loo kala gataa albuyuucu beeciyaalku alaaatu ashyaa waa saddex shay baycu caynin midka koobaadi waxa weeye cayn iibinteeda mushaahadatin oo la arkayo fa jaa'izun waa bannaayaha kaas caynta waxaa la yidhahdaa waa shayga muuqda la taaban karo ya cayn baa la yidhaahdaa ayib shayga haddaan la taaban karin ama uusan muuqanin oo la arki karinna manfaca la yidhaahdaa saas daraaddeed baa beycu wuxuu u qaybsamaa baycu acyaan wa baycu manaafic manaaficdu waa wax aan muuqanin intifaac aan muuqanin wayo la kala gadan karo sida kirada guryaha oo kale kirada baabuurta oo kale wixii waa manfaco laakiin wax la taaban kara maaha waxna waa cayno waa shay la taaban kara ama muuqdo oo la kala gadanayo waa baycul acyaan waay waa beecan aan naqaano waay marka baycu caynin shay iibintii way shay la arkayo iibintiisa cayntaasoo mushaahadatin la arkayo labada ruuxba u wada muuqatoo joogta fa jaa-izunkaasi waa bannaan shaygaad kala gadanayseen meeshuuba joogaaba waa kan waanad aragtaanoo waa ka hortiinnuu joogaa ishaana qabanaysa ka noocaasoo kale iibsigiisu in la kala iibsado waa bannaan yahay maxaa yeelay wax jahaaliya qarara kuma jiro nooca labaadi waxa weeyaan waa baycu shayin shay iibintiisa shaygaasoo mawsuufin la sifeeyey kaasoo fi dimmati qoorta saaran qoorta dhexdeeda ahaa wuxuu ka wadaa beeca nooc waxaa inoo imaan doona la yidhaahdo salam ama salaf la yidhaahdo salafka waxaa la yidhaahdaa badeeco aan markaa meesha joogin lahaynin baa la kala gadanaya laakiin badeecada aan la haynin waxaa lagu kala iibsanayaa sifayn la sifaynayo ma garat waxaan kaa iibiyey muxuu ahaayey konton kiilo oo bariis ah hadda ma hayo laakiin waxaan ku siin doonaa laba bilood kadib anaad igu leedahoo qoortaydae saaran tahay fi dimma waa la sifaynayaa marka beriisyadu waa wada badan yihiina waa badan yihiina waa noocee waa beriis noocaas waa noocaasa waa loo abtirinayaa mawsuufku waa la sifeeyey ilaa wixii u ekaan karo oo dhan laga sooco marka badeecan noocaasaan kaa gaday hadda ma hayo laakiin waa kuu sifeeyey waan kuu tilmaamay saasay u taallaa wakhtigaasaan ku siinayaa lacagtii iisii horumari qaado lacagtiibuu ku siin badeecadiina waa kaa sugaya badeecada ma aadan arkin ishaadu ma qabanin laakiin sifada laguu sifeeyey baa waxay ku filaatay araggii la arki lahaa saas way maanaa beecusalamka waay waa inoo imaan doonaa wuu faahfaahin doonaa ayib nooca labaad waa noocaas waa tan hadda maalan lagu kala yani suuqyada ka jirto sambal baa lagu tusaya soo ma markaasaa waxa lagu leey sambalkanaan kuu keenaya waxaa suurtagal ah inaad sambalkii marka lagu tusood ku qanacdo wakhtiguu kuu keenayaad ka heshiinaysaan lacagtana waa kuu hormarinaya kadibna badeecadii baad u keenaysaa wakhtigii aad ku heshiiseen saasaa wax lagu kala iibsanaya ma uusan arkin laakiin waa la sifeeyey baycu mawsuuf baycu shayin shay iibintiisa mawsuufin oo la sifeeyey fi dimmati ruuxa yaa ruuxa ay ku maqan tahayna qoorta ka saaran yacni meel gooniya ma taalo laakiin anay ugu maqan tahay wey qoortayday saarantah fa jaa-izunkaasina waa bannaan yahay beeca noocaasi waa bannaan yahay idaa goortii wujidad la helo asifatu sifadii la helo calaa maa wusifa bihi sidii loo sifeeyey iyo qaabkii loo sifeeyey markii lagu helo goormuu asaxayaa beecaasi markii shaygii lagu keeno sidii lagu tilmaamay ee sifadiisa lagu bixiyey waa bannaanta markaa idaa goortii wujidad la helo asifatu sifadii shardiga ahayd calaa maa wusifa sidii lagu sifeeye korkeeda bihi isaga lagu sifeeyey cayntaa iyada shaygaa la kala iibsaday sidii lagu sifeeye markay ku timaado waay taana waa midda labaad waay midda saddexaadi waxa weeye iyo nooca saddexaad oo buyuucda ka mid ah wa baycu caynin yacni cayn silco ama badeeco iibinteed haa'ibatin oo maqan meesha markaa la joogo ee wax lagu kala gadanayo ma taallo middaasoo lam tushaahad aan la arkin badeeca meesha ka maqan ishaaduna ayna qabanin sifadeedana aan lagu siinin middaa wey midda saddexaad falaa yajuusu kaasi ma bannaana maxaa yeelay oyna u bannaanayn lianna waxa weeye waa baycu lgharar waa beec jahaala ku jirto shareecadeenna marka babwaabta beeca iyo mucaamalaadka la joogo dadku mucaamaloonayaan waxaa la rabaa inuu shayga la kala gadanayo iyo lacagta la kala siisanayo wa wax walba cadyahay waxaa aad looga taxadari berri wax kastoo keeni kara muran iyo isqabsi soo ma cayn baan kaa iibiyey adeer neef geelaan kaa iibiyey neef geela oo geelayga ku jira qaalin afar jiraan kaa iibiyey maxaad iga siisay kontonku khalaas ma asaxaya maya leanna geelu waa kala duwan yahay soo ma hashii maadan ii sifaynin say u taalla iimaanan sheegin geel noocay ka tahay maana maadan ii sheegin marka geel noocay ka noqoni berri markii la yidhahdo ha la gudo isaguna wuxuu dhihi qaalin muxuu ahaayey hilibkeedu buuxo oo dhammaystiran oo kan ahoo riman baan rabaa midna mid weyduu kaa iibisagudh war middan aan ula jeeday buu kudhihi berri soo qoorta laysla geli maayo soo ma marka waxa waye waa caynun haa'iba waa shay maqan dhar baatiyaan kaa gaday oo neecow yaalla baati waa farabadan yahay ama itusoon arko ama ii sife labadaa mid waa inaad ku iibsato ama mushaahada ama wasfi inaad ku iibsato waay labadaa mid waa wa baycu caynin cayn iibinteeda haa'ibatin oo maqan oo lam tushaahad aan la arkin meesha wax lagu kala gadanayo way ka maqan tahay ama weyba joogtaa laakiin lama arkin falaa yajuusu markaa ma bannaano beecaasi ma guntamayo lianna fiihi aljahaala waalgharar jahaala ku jirta oo muxuu ahay waxbaa meeshii ka maqan wayasixu waxaa asaxaya waxaa asixi buu yidhi baycu kulli taahirin shay kasta oo taahira iibintiisu waa bannaanta halka wuxuu ka gudagalay badeecada la kala iibsanayo shuruudeeda shayga la kala iibsanayo shuruud buu leey shuruuddiisa waxaa ka mid ah inuu daahir yahay hadduu nijaaso yahay ma la iibsan karo sida doofaarka ee muxuu ahaayey eyga muxuu ahaayey saxarada wixii la mida waa inuu waa inuu daahir yahay waxaa la mida inuu daahir yahay hadduu uusan asal nijaaso u ahayn laakiin nijaasoobay lana daahirin karo asagoo nijaasaha markaa waa la gadan karaa maalan maraa nijaasowday ayadoo nijaasoon la daahirin ma la kala gadan karaa ya waa la kala gadan karaa leanna waxa weeyaan waa la daahirin karaayo waxay noqon kartaa daahir bay noqon kartaa kaasoo kale najis lama yidhahde mutanajis baa la dhahaa wuu nijaasoobay daahir buu asal ahaa waana la daahirin karaa isagoo nijaasaa la kala gadan karaa marka saas weya marka inuu shaygu daahir yahay ama uu yahay mutanajis nijaasoobay oo la daahirin karayo hadduu nijaaso yahay aan la daahirsamaynin markaasi ma la iibin karayo ayib yasixu wuu asaxaya waxaa asaxaya baycu kulli aahirin shay kastoo aahira iibintiisa muntafacin bihi oo intifaacsanayo shaygu waa inuu yahay shay intifaac leh sharcan ah, xataa gadaalba intifaaciisu ha yimaadee waa inuu shay intifaac la hadduusan intifaac lahayn ama intifaaciisu xaaraan yahay lama kala gadan karo wuuna keeni doonaa walaa yasixu ma asaxayo baycu caynin ah, badeeco cayn ah iibinteedu ma bannaana najisatin oo nijaaso ah muxuu ka ixtiraasayaa baycu kulli taahirintii ayuu wixii ka baxayey buu tilmaamayo waxa loola jeeda waxa weeye walaa yasixu ma asaxayo baycu caynin badeeca iibinteeda najisatin oo nijaaso ah marba hadday nijaaso asal u tahay xataa haddii la daahirin karo ma bannaanay leeyihi oo maalan haragga oo kale haragga bakhtiga haraggiisa somaynaan soo mar in la daahirin karo waa nijaaso laakiin waa la daahirin karaa maxaa lagu daahiriyaa ya waa soo marna magdinta soo maaha intaan la magdinin bakhtiga haraggiisii waa nijaaso nijaasadiisuna waa asli ma la gadi karaa waa cinda shaaficiya maya sababtu maxay tahay mutanajis ma ahee waa najis soo maa maradoo kale maa maradu waxay leeyihin daahir bay ahayd laakiin nijaasadu dib bay kaga timid laakiin kani asal buuba nijaase u ahaa haba la daahirin karee daahirin haba ka suurowda eh sidaas way macnaha walaa yasixu ma asaxayo baycu caynin najisatin oo nijaasa ah walaa ma shay iibintiisuna ma bannaana laa manfacata waxaan manfacaa dhediisa fiihi dhexdiisa ayna ku jirin waxaan manfaco lahaynna asagana lama iibin karayo maxaa yeelay shaygu hadduusan manfacba lahayn maalba ma aha hadduusan maal ahaynna hadde inaad iibsato waa xoola ku ciyaarid waay maxaa ku jira ha sax mamluukin sax muntafacin bihi mamluukin oo la milkiyey waa inuu daahir yahay waa inuu muntafac bihi yahay waa inuu mamluuk yahay mamluuka waxaa laga wadaa waa inuu ruuxa iibinaya milkigiisa ku jiro ama ma ahe u idman yahay oo ciddii milki lahayd baa u idantay ama waa wakiil idman ama wilaayuu ku leeyahay ama isagaaba asaalatan lahoo iibin karay waxaa laga saarayaa shay aan milkigaaga ku jirin idanna aadan u haysanin wilaayadaan aadan ku lahayn ma iibin kartid taas maanaa inta kale garanaya wilaayo aadan kulahayn maxaa laga wadaa bimacnaa waxaa jira xoolo aad gacanta ku hayso ama xoolaha agoonta ama dardaaran xoolahood ama xoolaha waqafka naadir baa tahay marka adaa wilaaye ku leh ama waa madaxdii ama waa ninkii loo dhiibay wilaayaad ku leedahay marka taa waad ku tasarufi karta saddexdaa midna haddaadan ahayn ma iibin kartid leanna tasarufkaa maba lihid meeshaa waxay ka saarayaan waxa loo yaqaana tasarufu lfaduuliga tasarufka faduusha ah, ah faduusha ilan kelimada faduushu waa carabi waa fuduul waay faduusha waxaa laga wadaa wax ciddii xaqa u lahayd ayna kuu idminood isaga tasaruftay faduul baad ku kacday soo ma ayib tasarufkaagaasi ma fulaya nin baad intaad siciisii kaxaysay isagoon kuu idmin baad suuqa geysaad soo iibisay markaasaad lacagtii u keentay waxaad tidhi warniyahu sici waa kuu soo iibiye lacagta hor waryaa kuu dirsaday soo ma soo tasarruf faduuliya maaha ma ansaxaya cinda shaaficiya maya xataa ninkii xoolihiisa lagu tasarrufay hadduu dib ka idma xataa idanka laaxiqee dib xataa uu ka ogolaaday caqdigaa ma sixi karay leeyahay caqdigu waa baatil waa in sicii la soo celiyo ninkana lacagtiisa loo celiyo waa inuu mamluuk yahay ama ma'duun yahay shardigaas wey macanaa ayib masaladaasi waa masale khilaafiya walaa maa shayna ma ansaxayo laa manfacata fiihi wax manfaca ayna dhexdiisa ku jirin waxaan manfaco lahaynna iib ma galo manfaca la'aanta waxaa keeni karta ima likhisatihi shaygu waaba liitaaba waa shay liita oon qiimoba lahayn sida maalan waxay ku miaaliyaan xasharaadko kale xasharaadka qaarka aan manaafacaadka lahayn ya haddaad soo qabatoo tidhahdo iga gata ah, oo maxaan kaaga gadanay manaafacaadba ma lehe shaygu waa inuu manaafacaad leeyahy ama ma ahe liqilatihi bay dhahaan ama shaygu waaba shay yani manfaca la'aantiisa waxaa keenaya waa wax yar oon meel la gelaynin waay ninka xabad qabandiya ama xabad beriisa intuu kuu keeno ku yidhahdo iga iibi ya xabad beriisi xabad qabandiya meeshay galaan ya haddaad karisa xataa kuuma karsamahaya marka waxay leeyihiin manfaco ma leh xataa tu kaloo kuu taallayba aad ku darsatid ayada laf ahaanteedaa la fiirinoo manfaco male bay leeyihin ama likhisatihi ama liqillatihi ama waa yar yahay oo saasuun manfaco ku lahayn ama waa shay liita oo liidnaantaa keenaysa manfaco la'aantiisa marba hadduusan manfaco lahayn iib ma galo waxaa intaa dheer manfacadiisu waxaa shardiya sidoo kale manfacadiisu inay manfaco xalaala tahay hadday manfacadiisu xaaraam tahay iyadana iib ma galo waa meeshay ku imaanayso nebigu sal lay waslam uu nahiyey haweenayda jidhkeeda ka ganacsata xoolaha ay saa ku hesho mahrulbaqiyi iyo kaahinka kan wax sheegsheege ee qeybka ka warrame ee qardhaasaha dhige ee faaliye ee xidigaha fiiriyeee xarxariiqeee dayrabiga iyo bahalka masharufalaga furee ka noocaasoo kalea isagana manfacadu waxaa ku qaato ayadana waa xaaraan waa manfaco xaaraama manfaca waa ku jirtaa laakiin manfacadu waa xaaraam soo ma ayib zinadan uu ninku sameeyey haweenayda uu ka sameeyey waa manfaco laakiin waa manfaco xaaraam ah saas daraaddeed manfacadu waa inay tahay manfaco xalaal ah soo ma taana waa sharti manaaficdu hadday xaaraam tahay waxaa la mida ah maalan aalaatu lahwiga waxyaalaha bini aadamku ku maaweelada yani uu ku daahee waxa la garaaco yani muusiga iyo wixii la mida ah. ayagana iib ma galaan sababtu maxay tahay manfacadoodaa xaaraama marka manfaco waa inuu leeyahay manfacadiisuna waa inay xalaal tahay hada wabillahi tawfiiq sal allahuma wslm wbaaraka cala nabiyina mxamed wala ali sabi slm